bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وsaxbih aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii konton iyo lixaad ee ka mida min kitaabi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baab fi qowlihi tacaala fii qowlihi salى اllahu عalيه waslm nuur ana araah wfii qowlihi raأytu nuura intayna marka u gudagelin cashirkan dambe aan cashirka hore wix ka khulaasayno wixii suuragal in sha allahu tacaala waxaa inoo dambeeyey xadiidkii umuna caaisha radi allahu tacaala canha iyo aahaartii ku timid iyo axaadiidtii timid ee nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey inuu jibriil arkay calayhi salaatu wasalaam waa kalimatu itifaaq khilaaf saasana kama jiro iyo khilaafkii ku saabsanaa in nabigu habeenkaa uu arkay ilaahay subxaanahu wa tacaala intana marka sii gudagelin khulaasada waxaynu baraarujinaynaa dariiqii xadiidka caaisha u dambeeyey kii ka horeeyey afar boqol afartan iyo kow ama laba boqol siddeetan iyo sagaal kolba sidii idinku qoran yahay ma xusuusto xadaanaa ismaaciil can shacbi markaynu maraynay carabku waxaa ku dhacay habeenka u dambeeya cashirka ismaaciilka inuu yahay ibnu culaya sawaabkuna waa ismaaciil bn abi khaalid alamusi ismaaciil bn abi khaalid alaxmusi can ishacbiy soo ma aragtan halkaas xadaanaa ibnu mayrin xadaanaa abi xadaanaa ismaaciil can ishacbiy can masruuq qaala saaltu caaisha soo ma haysa ismaaciilka ibraahim bn culaya ma ah waa ibn ibraahimn waa ismaaciil bn abi khaalid alxmusi weeyaan bacdu alabana waxay weydiiyeen cabdulwahaabka sanadka ka horeeya ku jira ismaaciil ibn abi khaalid alaxmusi sanadka ku jira kaka horeeya cabdulwahaabka ku jira asna waa cabdulwahaab ibn caaa alkhafaaf cabdulwahaab ibn caaa alkhafaaf wadaadkaa weeye ibn cabdisamedna ma aha ibn cabdilmajiidna ma aha marka waa cabdulwahaab ibnu caaa ibn eh, alkhafaaf ninka caanka ku ahaa wey marka baraarujin mudan xadiidkii dheeraa ee aan soo maray eh, xadiia anas bn malik can malik ibnu sacsaca alansaari ilaa aakhiri xadiidkii dheeraa ee marka ku saabsanaa lisra almicraaj meel walba ay ku timid fii saxiixi muslim ay ku timid eh, urija b ama caraja labadaba waynu soo maray marka in la majhuuleeyey in carajale la xarakeeyo inta wayna soo marray meel walbo marka caraje aad ku soo marteen fii saxiix muslim fii saxiix bukhaari waxaa ku jira sacada sacada iyo caraja waa iska faa'iido u baahan inuu ardaygu iska ogaado taana iskaga baraaruga darsigii konton iyo saddexaad oo isla xadiidkii anas bni malik can malik bnu sacata almaazini oo min alansaar ahaa waxaynu ku soo marray riwaayada qataada bnu dacamat asaduusi faqultu liladii macii maadaa yacni riwaayada ahayd nabiga waxaa la jeexay halkaa ilaa kada wa kada ilaa kada wa kada wa kii odhan jiray qataada waxaan ku idhi liladii maci ninkii ila socday waxaan ku idhi maadaa yacni oo ninkaa uu majhuuliyey ama ibhaamiyey muslim bukhaari baa cadeeye waa jaruud wadalka lo jiray jaruud weyaan iska ogaada oo riwaayada bukhaari waxaa ku yimid faqultu liljaruud wahwa ilaa janbi maa yacnii bihi wahwa ilaa janbi maa yacnii bihi taasna waa masalo masalada u dambaysa ee afraad ee baraarujinta mudan markaynu marayna fawxa ilaa cabdihi ma awxa waxaynu soo tilmaanay riwaayadii shariik ibn cabdilah ibn abi namir can anas can anas bn maalik radi allahu tacaala canhu in ay ku caddahay axadka dhowaaday inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala yahay oo suubanihiisiiyo rasuulkiisa u dhowaaday calayhi salaatu wasalaam wadana aljabaaru rabu اlcizati fatadalla xataa kaana minhu min alrasuuli qaaba qowsayni aw adnaa riwaayo kana waxaynu tilmaannaa inay ahayd fadanaa rabuka caza wajal fakaana qaaba qowsayni aw adnaa waxaana idii axaaleeyey bukhaari fii saxiixihi waad ka fiiriseen baan u malaynaya bacdu eh, ahli اlbidac noocay joonib ha noqdeene ayaa farta geliyey riwaayada shariik ibn cabdilaahi namir almadani ayaa farta geliy waay dhhn la tafaruday hawsha ayadaa ah waa weerar bay ku qaadeen sabaabna ma aha waxaa ku raacay saddex raawi baa ku raacay min xadiii anas shaahid kaleo min xadii ibn cabaas oo saxiixana waa leeyahay ragga ku raacay cabdullah shariik waxaa ka ninka la yidhaahdo kaiir ibnu khunays kaiir ibnu khunays can anasin asna sida shariik u wariyey buu u wariyey waana nin iqa oo imaama cinda annuqaad alkibaar riwaayadiisa waxaa soo saaray ibn jariir abri fii tafsiirihi suuratu isra markuu fasirayo iyo suurat najmiba ka fiiriya waxaa kaloo soo saaray alimaam abubakr ibn khusayme maxamed ibn isxaaq ibn khusayma fi kitaab twiid fii kitaabi towxiid waxaa kaloo mutaabiceeyey shariik ibn cabdilaah ibn abi namir mutaabiceeyey kaiir ibn khunays waynu sheegnay hadda waxaa kaloo raacay maymuun ibnu siyaahin maymuun ibnu siyaah ninka la odhan jiray isaguna waxaa riwaayadiisa soo saaray ibnu jarir abri fi tahdiib اaaar fi tahdiib اlaaahaar mutaabaca saddexaad xajaaj ibn minhaal can xamaad ibn slm can haabit ibn aslam albunani can anas ibni maalik eedna waxaa ku yimid maa jaءa fi riwaayat shariik ba asna ku yimid bayhaqi baa wariyay riwaayada ayaguna fi dalaa'il ku wariya saddexdaa mutaabaca kadib waxaa shaahid xadiidka waa xadiid ibni cabaas isaguna saxiixa oo baabka ku yimid khaarija saxiixayn oo asaguna ay ku timid wadanaa rabuka minhu fadanaa rabuka minhu min arasul sal ly slam isna waa xadii haabita wey marka qolyahda ahlubidca ahaa ee iyagu asal iska lahaa ay axaadiista ku radiyaan ama ku duraan warkooda iska jooji ama min xayu riwaaya wanaqli xadiidku waa sugan yahay waana manqaba iyo karaamo iyo fadiilo gooni a suubanaha calayhi salaatu axaadiiii ahayd waclamuu anakum lan tarow rabbakum xataa tamuutuu umbaa ugu dhib marka laga hadlayo baabkan ayada ah marka laga hadlahayo haddaad doorato in rasuulka calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey oo rabbigii arkay waxaa lagu leeyahay maxaad kaga jawaabaysaa xadiidka ah idiina iman doona waclamuu anakum lan tarow rabbakum xataa tamuutuu ayb laba jawaab baa jirta jawaabta ugu muhiimsan waxaa weeye horta waa baxi usuuli ah oo waxaa lagu leeyahay hal ilmutakalimu yadkhulu fii cumuumi khiaabihi masale usuuliya ruuxa hadlahaya hadalkiisu asagu ma soo gudagelaya haddaa idhahda war albaabka ha jabiyo albaabka furayda idhaahdo anugu ma ku jiraa albaabkaa fura idiidha ama waxaa qaada ama waxaan sameeya hal ilmutakalimu yadkhulu fii cumuumi khiaabihi fii cumuumi kalaamihi jamaaca min alusuuliyiin waxay mareen inuusan gelaynin dadku la hadlahayaa ma'muuriinta ah ee aamirku ma gudagelayo hadalkiisiiyo khitaabkiisa haddaba suubanuhu wuxuu la hadlay muslimiinta isagu kuma jiro annakum lan tarow rabbakum xataa tamuutuu lam yadhul calayhi salaau wasalaam hawsha ayadaa haddaan dhahno haddaan dhahno uu gudo waxaan leenahay waa cumuum la khasisay takhsiis baa galay ilan waa rabbigiin ma arkaysan ilaad dhimatan waa caam daliil caama weeye yadkhulu alrasuulu wa atbaacuhu wa ummatuhu baa galay laakiin waxaan leenahay nas khaasaa ku yimid fii kitaab illaah oo aan daliishanay suuratu ku yimid iyo axaadii saxiixa xadiiu anasin min ariiqi shariik wa min ariiqi kaiir ibni khunays wa min ariiqi maymuun ibni siyaah wa shaahid min xadiid ibni cabaas baynu isfahanay taasi marka saasaa loogaga jawaabaya culays ma laha xagga salafka iyo say u kala tageen jumhuuru salafi saalix waxay qabaan suubanuhu habeenka rabigii inuu arkay ayay qabaan badankood sidaasay ku tageen bal wadaadka la yidhaahdo qawaam الsunna alxuja fi bayaan اlmaxaja mujaladka koobaad sidoo kale mujaladka labaad wuxuu ku yidhi wmin madhabi ahli الsunnati أna الnabiya salى اllahu عalayh wali waslama ra'aa rabbahu laylaة اlsraaءi wاlmicraaj wa kaanat ru'ya yaqdatin laa ru'ya manaam wa hada min madhab ahli sunna isagu waa gooyeyba wa min madhabi ahli sunna ana الnabiya sal ly slm ra'aa rabbahu laylaة اlsraaءi wاlmicraaj wa kaanat ru'ya yaqdatin laa ru'ya manaam mujaladkana waa idiin sheegay alimaam dahabi fi kitaab اcarsh fii kitaab اlcarsh mujaladka u dambeeya laba juz wey kitaabku taxqiiqa markuu leeya juz waa iska muqadime iyo tarjame iyo howlahaas weeye juska koobaad labaad unba hadalkiisa ah asna wuxuu yidhi waakharu الصaxaabati calى أnahu salى اllahu عalayh wali wasalam ra'aa rabbahu laylaة اlإsrاء wاlmicraaj saxaabada badankeedna waxay qabaan suubanuhu inuu arkay rabbigii habeenkaa la dheelmiyey ee cerka loo sii qaaday wakadalika ibnu taymiya oo dadka qaarkood ay ku maxaabsadaan bacdu almadaakhila iyo dadaan wax badan la soconin ayaa waxay sheekha ka soo guuriyaan inuu yidhi maya axad salafoo qaba hawshaa ma jirto waa been wey iftara cala sheikh bal wuxuu yidhi fii majmuuci اlfataawa waakaru culamaai sunna cala annahu sal ly slam ra'aa rabbahu leylaة اlsrاء wاlmicraaj majmuuc اlfataawa mujalad saddexaad buu sidaa ku yidhahdaa ka akhriya ayib intaa mar hadday noqotay oo sa u ogaatee waxaa weeye jumhuur الصaxaaba jumhuur culamaai الsunna barhkoodna wayba jasmiyeen in uu yahay madhab ahlusunna waljamaaca masaladu marka dhankaasay u badan tahay waana dhanka anugu aan arkay inay saxan tahay oo nabigu la yidhaha habeenka calayhi salaatu wasalaam waa khasiisa min khasaa'is arasuul oo ilaahay ku kooni yeelay ibn cabaasna waxaa ka sugan inuu odhan atacjabuuna an takuuna alkhallatu liibraahim wاlkalaamu limuusa wاru'yatu limuxamadin calayhi salaatu wasalaam saasuu odhan jiray la yaabaysaanoo muslimiin idinla weyn <clears throat> ardaydiisa markuu la hadlaayo an takuuna alkhallatu liibraahim wاlkalaamu limuusa calayhi الsalaaةu wasalaam wاlru'yatu limuxamadin salى اllahu alayh ali wasalam sidaas way ilahay baa u qaybiyey waana khasiisadiisii maalin maalmaha ka mid a kacb alaxbaar kitaabu towraad wuxuu ku hayay nabigu inuu rabbigii arki doono markaasuu dhowr taabiciinoo waaweyn buu weydiiyey way ku dafireen maalin dambe iyadoo kacbada la joogo ibnu cabaas buu yidhi ibnu cabaasow rasuulku habeenkii la dhelimay rabbigii ma arkay markaasuu nacam waa arkay fakabara kacab kacab baa takbiirsaday xataa jaawabat اljibaal takbiirtuu aad u dhawaaqay ilaa qowyihii ay la takbiirsadeen yani markaad meel qow adoo jooga ama laaboo kale aad aad maxaa kugu soo noqonaya sawdgebi sawdgebi wix la odhan jiray qowyihii baa la dhawaaqay waa sidee baa la yidhi anigu aan hayay bay nimankan igu diideen buuri markaan marka ibnu cabaas weydiiyey oo uu jawaabay yidhi nacam nabigu rabbigii habeenkaa waa arkay marka farax darteed baan aad ugu dhawaaqay waan u takbiirsaday ayib marka jumhuur الصaxaaba iyo jumhuur الtaabiciin iyo jumhuuri ahli الsunna wاljamaca sidaasay qabaan khilaafkan waxaynu usoo guurinay waa inagii soo maray fi kitaab aradd cala jahmiya darimi darimi markaynu maraynay xadiidkii ma aqaan konton boqol iyo konton meelaha miyuu ahaa taqriiban ama eh, laba boqol labaatan iyo marayni waa inaga ka hadalla masalada baxtigeeda waxaa ku jira inta aan ku dayno kaga baxan masalada iyada culays ma laha imaamku eh, eh, raxmat ullahi muslim waxaad moodaa isagu imaam muslim inuu dooranayo ra'yiga ah inuusan nabigu habeenka rabbigii arag qaabku riwaayaadka u tartiibiyey ee isu dabadhigay aayadihii aad u qadan lahayd in ay sugayaan rabbiga rasuulkeen inuu arkay ilaahay ayuu markooda hormariyey kadibna ru'yadii oo dhan wuxuu keenay riwaayadku ku fasirhayay jibriil haddana wuxuu ku xujiyey xadiiu abidar oo tilmaamaya in rasuulku uu nuur arkay uusan arag rabbigii kadibna wuxuu daba dhigi doonaa xadiid isaguna tilmaamaya in aadamuhu ama makhluuqaadku aysan xamili karinba ru'yada rabbigay marka intaa marka la fiiriya qaabku imaamku u tartiibiye axaadiista waxaad moodaa inuu u shubahayo dhanka kale wاlcilmu cind اllah baabun fii qowlihi salى اlه alي slm nuurun ilaahay waa nuur ana araahu meel walboon eego wa fii qowlihi ra'aytu nuuran nuur baan arkay xadaana abubakr bn abi shaybata xadaana wakiic ibn اljaraax can yaziid ibn ibraahim atustari yزيد بن رhيm التustري waa nin ثiqo imaamة إlا أنhu تkulima fي riwaayaتi can qtاadة يزيد بن رhيm التustري waa nin ثiq ah riwaayatu can qataada xogoo far lagu mudaa ayb xadiidkanna waa min riwaayati yaziid ibn rahim tustari can qataada weye iska ogaada laakiin culays ma laho jibaalu lxifdi walitqaan buu daba dhigi doonaa muslim wuxuu ku leey haddaad tidhaahdo qataada riwaayada uu ka qaato yaziid ibn ibraahim waa la duray maxaad leedahay hamaam ibnu yaxya alcawdi can qataada iman doona hishaam ibn cabdilahi dastawaay can qataada iman doona marka waxaa weeye inuu xadiidkan xifdiyey waintu kulli ma fiihi bay daliil u tahay raaceen asxaabu qataada alkibaar ayb saasuu imaam muslim u jeeda sidaas wey walidaalika riwaayadiisa waxaa saxiixi imaam muslim wuu ku bilaabay rawaahu lahu fi lusuul wuu ku bilaabay waxaa kaloo saxiixi aan ku soo maray imaam tirmidi fii jaamicihi xadiidku intuu keenay min hada ariiq ayuu hi waa xadiid xasana wasaxabu abu cawaanata fi lmustakhraj cala saxiix muslim wاdarimi waynu soo marra asna min hada ariiq inuu ka keenay wakadalika ibnu xibaan fii صaxiixi ibn khusayma fi kitaab الtawxiid xadiidka waxaa duray ahlulbidac ahlulbidac ashaaciro iyo waxaa duray muctasilo asalkiisa xadiidka in la inkiro oo ismu nuur iyo sifatu nuur ilaahay laga anfiyo xadiidkana la duro waxa aabba ugu ah ashaaciro muctasilo sidaa darteed dadkii muctasilada ahaan jiray waagi dambena ina yidhi waan ka toobadkeennay sida imwasiiroo kale asna aafadii muusan ka bixin kitaabkiisa aliaar iaar اlxaqi cala اlkhalq xadiidkan wuu duray shan ariiq buu ku yahay bu aciif ku yahay iyo munkar hal dariiqo ka jiraan ma jiraan kulli waa khuraafaad wuxuu sheegay waxaa ka ah waxyaabaha tusaya cadamu nasaahatihi wasdiwaajiyati fi lmacaayiir waxaa ka mid a ah watiraabu manhajihi cabdulahi bn shaqiiq alcuqayl haddaad ayaa wuxuu yidhi kaana naasibiya fiihi nasb ninkaa nasbina kama sugno inuu sayidina cumaan jeclaa oo difaaci jiray besa ka sugan inuu ahlubeytka duray ama cali duray kama sugno ayib xataa haddaan sallina cabdulahi bn shaqiiq alcuqayli oo inoo iman doona inuu yahay naasibi madhabka ibn wasiir waxaa ka mida nafta kaga baxday riwaayaatu ahlbidac inay maqbuulo tahay riwaayaatu ahlbidac xata aljahmiya iska daa nawaasibe xata aljahmiya xata almuctasila bal xata alqadariya iyo wuxuu qabaa la tagfiirinin riwaayadana la aqbalo oy saxiixa tahay wuxuuna yidha waa madhab ahlulcilmi oo dhan nafta kaga baxda meel walba kutubtiiso dhan dib u ahri cawaasimka rawdulbaasimka iiaarka kitaab gooni uu ka qoray masalada oo kitaabkii laodhan jiray mxua tanqiix alandaar oo mustalaxa ugu talagalo u qoray oo taqaana uu sharxi jiray sancaani meel walba marka xadiidkan la soo gaadhay bidcadii awowiyaashii ila awowgiiba muctazila iyo dadkoodo dhan ba ah zaydiye ah waxaa jiitay madhabka aabbayaashii uu ku soo koray madhab ulmansha ayaa la tegey wuxuuna ku tuntay qaacidadiisiibuu ku tuntay ee ahayd riwaayatu ahlilbidaci waa maqbuula ayib iska ogaada waxa marka waa khuraafaat ka daran laakiin wadaadkii sheeganaya salafiga anu waxaan ahlulxadiid ee taxqiijiyey kitaabka aradd cala aljahmiya daarimi muxuu ahaa abumalik arayaashi ama qufayli ayaa intuu intii soo qaatay bu waa siduu sheegay waa saxan yahay marka asna waa yemani yemani wey laftirkiisu yemaniyintuna baasha bidcadan inay u dhuumato way ku badan tahay laanno zaydiya dhulka haysata waxaad baratay waa baaska marka iska ilaaliya sancaani iyo shawkaani iyo ninka la yidhaahdo ibnu wasiir alyamaani asalkoodii muctasilay ahaayeen oy ku soo koreen reemidugna waxay yidhaahdeen waa ma wada islaamo waayeel ma wada islaamo haddaad dhaqanxumo iyo xeerbeegte iyo in dhaqan daarood aad ku soo kortay waaga dambe inaad kitaabka boqolkiiba boqol xukunto way adag tahay maxaa yeele wuxuunbaa kula hadhahaya sidoo kale nin ashcari ahaan jiro jahmi ahaan jiray inuu muldhuq noqdo boqolkiiba boqol baasha keeno way adag tahay ma wayse dhacdaa way adagtahay waysa dhacdaa ilaahay naxariistiisa lama xidhxidhee macnaheedu waa maxay iska ogow in wasiir shawkaani sancaani niman culummo waaweyn weeye mujtahidiina khayr badan laakiin madhabkay ku soo koreen waa jiitaa saa darteed waxaad ku arkaysaa acnun fi saxaaba kutubtooda saddexduba baad ku arkaysaa khaasatan reer bani umaya saxaabada ka soo jeeda mucaawiye iyo ciidankiisa iyagoo durayaad arkaysa aad iskaga ilaali marka ku aafoobin waxaa la tegaya madhabka shiicada zaydida la tagay jiidanaya marka inay mujtahidiin yihiin oo qiimo badan yihiin oo masaa'il badan taxriiriyaan oo taqliidka la dagaalamaan oo inta wanaaga ah yayse kula tegin reeafgaab maxay idhahdeen diilhara joog oo dareen ku joog diilhara joog oo dareen ku joog yacni wadaaddaha zaydiyada kutubtooda ka faa'idaysa laakiin dareen ha kuu taagnaado yaan lagugu xaabin hawsha iska ogaad intaa in la way mudnayd can qataada bn dacaamata saduusi can cabdillaahi bni shaqiiq alcuqayli can abi dar radi allahu tacaala qaal sa'altu rasuul اlah sal ly abu dar meeqa xadiid buu ku fi saxi muslim somayna soo marin soddon iyo saaltu rasul lah sal lay slam rasuulka ilaahay baan ra'ayta rabbaka rasuul allow rabbigaa ma aragtay caza wajal qaala nabi wuxuu uhi nuurun nuur weeye annaa araahu meel walban eego ilaahay markaan eego dhankuu igala hadlahayay nuurun annaa araah annaadu mar waxay noqotaa saalibay noqotaa naafiyo seen u arki karaa wey sida aad ku marteen xadiidka arbiciinka faannaa yustajaabu lahu oo kale nuurun weeye alle faannaa arahu seen u arki karaa niman baa ku fasiray mucsilada iyo jahmiyada iyo qolihii diidanaa ru'yada ama ilaahay sifatu nuur anwilayey awilaya taxriifinayay ismu nuurna ilaahay ka anfinayey oo markay u bataan dhihi jiray allah waa nuurun waxaa weye munawiru الsamaawaati wاlardi wey munawirna waxaan oga jeedna haadi اlmakhluuqaati wey idabdaradaa nimanka ku mashquulay yaa ka faa'iidaysto nuurun waxay dhaheen annaad waa maxay wa calaa ariiqati الnafyi seen u arki karaa ilahay waaba nuur ayb laakiin riwaayada axmed baa baabi'isay nuurun ana araahu yacni calaa ariiqi اliijaab waa nasu axmedin fii musnadihi xadiidka markuu ka wariya min ariiqi hamaam wa min ariiqi hishaam can qataada wa min ariiqi ibrahima eh, cafan yaziid bn ibrahim atustari nuurun ana araah yacni muxuu ujeedaa calaa ariiq aliijaab in la sugo nuur buu ahaa meel walboon eego ayb riwaayada axmed qad ra'aytuhu nuuran qad ra'aytuhu damiirkuu u noqonaya hal ra'ayta rabbaka la yidhi muxuu ihi suubanuhu qad ra'aytuhu qad ra'aytuhu nuuran anna araah ra'aytuhu damiirka alla wey wa tacaala qad ra'aytuhu nuuran anna araah meel walbana ilahay nuur buu ahaa marka waxaa weye xadiidku waa sida marka E, idan ariiaas hadduu sida iyo qolyo qaarkood ay fargeliyeen yaa mutaabiceey xadaana maxamed bashar bundaar xadaana mucaad ibnu hishaam qaala xadaana abi abin waa hishaam ibn cabdilaahi distuwaay xaaw xadaanii xajaaj ariiqa marka waa ariiqu hishaam ibn abi cabdilaahi distuwaai mutaabacatan liyaziid ibn ibraahima tustari can qataada ariiq labaad وxadثnي xajaaج بن الشhaacir xajaaج ibn yuسف ibn الxajaaج ibn شhaacir الثaqفي waa inagii soo maray wadaadkaas awowgii baa loo tiiriyaa xadثna cafاn بn msلm الbahili min shuyuuhi أحmed xadثna hamaam بn awdi hamaam ibnu yaxya alcawdi wey ninkan kilaahumaa ay kilaahuma ayuu u jeedaa hamaam iyo hishaam iyo hishaam can qataada can cabdillaahi bni shaqiiq qaala qultu liabi dar waxaan ku idhi low ra'aytu rasuul اllahi la sa'altuhu cabdullah bin shaqiil culey waa min kibaar taabiciin marka wuxuu leeya haddaan suubanaha arki laha anugu abudarow saad adugu suubanaha u aragtay su-aal muhiimaan weydiisan laha suubanaha faqaala abudar wuxuu yidhi can ayi shayin kunta tas'aluhu maxaad nabiga weydiin lahayd haddii aad la kulanto waaba su-aal culusi qaala wuxuu ihi kuntu as'aluhu waxaan weydiin lahaa hal ra'ayta rabbaka rabbigaa ma aragta rasuulka allow qaala abu dar wuxuu qad sa'altu anaaba weydiiyey su-aasha waa lagaaga hormaray keligaa ma aha wixii danaynayey hortaa baanu danaynay faqaala suban wuxuu ra'aytu nuuraa ra'aytu nuuran nuur baan arkay nuur ayaan arkay ra'aytuhu nuuran anna araah waa inagu soo maray nuurun anna araah yacni calaa ariiq اliijaab marka faahfaahin dheeraada ninka u baahan xadiidkan iyo sharxiisa iyo salafku waxay ka yidhaahdeen bayaan talbiis aljahmiya lishekh lislaam almuraajici bayaan talbiis aljahmiya wuxuu sheegay talfiiqi ibnujawsi iyo ibnu ahiir iyo ashaaciro iyo shuyuukhdoodii muctasile iyo meeshaasay ku jabeen magdheer bay isu dhaxleen hala akhriyaa kitaabka asaga bayaan talbiis aljahmiya mujaladka sideedaad mujalad sideedaad sabxada lixdan iyo sideed cafan lixdan iyo labo ilaa toddobaatan dhowr toban beej wax ka badan buu kaga hadlay xadiidka iyo salafku waxay ka yidhaahdeen iyo shawaahidiis talbiis walboo lagu sheegayna bannaankuu dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariistaan kana raali noqdo sheekh waxaa kaloo uu kaga hadlay mujaladka lixaad mujaladka lixaad leannu kaa waxaan kugu hormaray sideedaad waa baxdiga u dheer mujaladka lixaad asagu waa kooban yahay baxdi kooban baa ku jira sabxada saddex boqol iyo afar kii horena muxuu ahaa mujaladka sideedaad lixdan iyo laba <clears throat> ilaa toddobaatan iyo dhowr <clears throat> halkaa ka akhriya ka muraajicey madaahibta marka ru'yada rabbigay afar bay noqdeen ru'yada rabbigay in rasuulku habeenkaa uu arkay madhab اlإثbaat madhabkii oo jumhuur الصaxaaba oo jumhuur ahli sunna ay qabeen in rasuulku rabbigu uu arkay leylat اisra wاlmicraaj madhabka ka soo horjeeda muqaabilka hooyadan caaisho iyo ibn mascuudi ay mareen xaggana anas iyo abudar iyo rag badan baa maray ayb <clears throat> iyo ibn cabaas iyo madhab nafyi oo diidan oo rasuulku ma arag rabbigii habeenka muuse arag leh madhabka saddexaad waa alwaqfu wاsukuut qole yidhi masalada waa masalo shaa'ika ah daliil cadna ma jiroo diidaya daliil cad oo sugayana ma hayno waa masaa'il hayb weeye halkaas waa ka istaagayna jamaaca ku tegay mutaahiriin u madhabka afraad waa ruyatlqalbi in la sugo ru'yat اlqalbi ra'aahu bifuaadihi ra'aahu bifuaadihi jamaaca min aslf bay ka sugan tahay ibn cabaas bay ka sugan tahay wuxuu odhan jiray rasuulku rabbigii laba goor buu arkay maratan bifuaadihi wa maratan bicaynay ra'sihi labada indhood ee basarku marsaaray marna qalbigu ka arkay riwaayada marka fuaadka axmed bay ka sugan tahay midda cayni rasigana ataa amed waa laga wariya aartaa madhab afartaa madhab weeye ruyo in la sugo ru'yo muqayadaa bilfuaad in la sugo ru'ya bilbasari wاlcayn in la anfiyo labaduba la anfiyo iyo alwaqf wasukuut afarta madhab baa ku jirta masalada marka sifat nuur iyo ismu nuur markuu sheekhu kitaab ay yimaadaan baabkooda ayaynu insha allahu tacaala faahfaahin doonaa sawaabkuna waxaa weeye sifada rabbiga in la awelin ilaahay inuu haadi yahay oo awoodda uu leeyahay cidna kama murmayso waxaan leenahay annuur waa min asmaa'ihi tacaala biijmaci salaf الsaalix waa min asmaa'ihi tacaala sifatu nuurna asagaa iskale oma marka inaad tidaado ilaahay nuuru samaawaati waaa lagu qur waa sheegay waxaa lagu awilahayaa munawiru iyo asagaa haadi idabdarawe maxaa oga carari suubanihii baa ku dhawaaqay saxaabadiisii inoo soo tabisay taabiciintii baa saa maray ahlu khayrkii a'imatulcilmi baa maray idabdarrada adu aad la wareegaysan maxay tahay waa cuduraad qabto cudur aad qabta darteed baad la wareegaysa allah kaa caafiyo annagana allah kanaga badbaadiyo fayraskaad la wareegayso khulaasadu waa intaas baabun fii qowlihi sal lay slam ina allaha laa yanaam wa fii qowlihi xijaabuhu nnuur low kashafahu la axraqa subxaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqih wuxuu baab xadiidkii qowlkii weedhisu banuhu yidhi ina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala laa yanaamu ma gamaanyoodo ma hurdoodo ma wa fii qowlihi xijaabuhu ilaahay xijaabkiisa iyo teedkiisu waxaa weeye khalqigiisa ka xiga annuuru nuur weeye low kashafahu hadduu ilaahay xijaabkaa qaado asagiyo uunkiisa u dhaxeeya la axraqa wuxuu gubi lahaa subaxaatu wajhi wejigiisa nuurkiisu subaxaat waa jamcu subxa waana nuurka iyo qiimaha iyo quruxda iyo bahaaga wey man tahaa ilayhi basaruhu aragga ilaahay wuxuu gaadho oo min khalqihi khalqigiisa ah mintaas waa bayaanu liljinsi la tabciid maxay aragga ilaahay khalqigoo dhan buu gaadhaa khalqigoo dhan buu gaadho oo ilaahay arkaa subxaanahu wa tacaala ma aha inuu uunka qayb ka midana arko qaybna uusan arag taasi gaalnimo wey iska ilaali marka mantahaa ilayhi basaruhu aragga ilaahay wuxuu qabtoo dhan ayaa guban lahaa weeye oo min khalqihi khalqigiisa ku bayaansa oo khalqigiisa ah unkiisa ah ma aha unkiisa qayb ka mid a ah. ayb xadaana abu bakr bn abi shaybata wa abu kuray muxamed abu bakr waa cabdullaahi bnu muxamed ibn ibraahim abu bakr bn Eh, abu qrayb wa mamed bn cala alqushayri qaala labadaabood waxay yidhahdeen xadaana abu mucaawiyata maxamed bn khaasim xadaana alacma sulaymaan can camr murata alhamdani camr mura nin imaam iqo xaafidoo xadiid baa la jecel yaha weye ila anahu rumiya bilirja markay bacd ulfuqaa irja ulfuqaa la yimaadeen oo uu socon waayey bidcadan wuku wadaadku ku dhacay dad badan buu ku aafeeyey dad badan buu ku aafeeyey lam yantashir alirjaau xataa dahaba ilayhi camr bnu murata la yidhaahdaa nin weynoo caalima mogta oo la jecel yahay hadduu bidco qaato waa lagu aafoobaa caamo badanoo ku xidhan ummad badanoo ku xidhan baa ku aafowda waa lagu aafoobay xata intashara fi اnnaasi intishaara الnaari fi اlhashiim bay yidhaahdeen wadaado aafada waxaan ka ahayn uu ka roonya can abi cubaydata bni cabdillahi bni mascuud meeshaan markuu maray imaamku nawowi xoogo waa ku sakatiy wuxuui waa cabdiraxmaan abu cubayda cabdiraxmaan ma waa caamir abu cubayda magaciisa waxaa leedaha caamir baa waana mashhuur bikunyatihi mashhuur bikunyatihi ayib cabdiraxmaan waa wadaad kale wadaad kale wey am uu dhalay cabdulaahi oo aabihii aan aragba ayib sida loo badan yahay ama aan xilli uu wax ka wariya aan gaadho isagoo daaima ka u geeriyada aabbihii abu cubayda ibn mascuud wasmuhu caamir hada huwa almashhuur wاlfarqu bayna cabdiraxmaan wa caamir in la kala duwo weeye ayb abu cubayda marka waa imaam iqo oo jabal ah aabbihiina axaadiis badan ka wariya laakiin xufaaddu waxay sheegeen riwaayata abi cubayda can abihi inay munqaica tahay wamaca dalika xadiiuhu صaxiixu can abihi hadda ka hor waynu ka soo hadallaan filaya maxaa abu cubayda si toosa ah aabbihi wax ugama qaato oo sanadku inqiaac baa ku jira markaad bayqunida nuqbaha xaggiisa aad marto hase baashu baal nuqbee bayquni kuma shaqaysee waxay ku shaqaysaa baxi khaas ah iyo xog khaasoo axaadiita laga hayo xadiiu can abiihi waa mursal wamacahu maca dalika fahwa saxiixun maxaa yeelay waxay ogaadeen wiilka abu cubayd wiil barakaysan buu ahaayo aabbihi axaadiisii buu gooni u dabagalay xufaaddu marka kuhaysooga xadiid walba oo bacubido uu wariyo can abiihi cillo kalena aan qabin waa saxiix lianna wain kaana mursalan wamunqaican fahuwa saxiixun waxay ka ogaadeen duruq kale iyo wadooyin kale inuu xadiidku mutasil yahay can ibni mascuud waa sida riwaayada saciid musayb loo aqbalo can can cumar maca lam yasmac minhu bal ibni cumar baa weydiin jiray cabdullaahi axaadiista aabbihii buu saciid musayb weydiin jiray marka waxaa weeye taabicii si goona u baaray masalada oo baxti khaas ah takhasuskiisi uu noqday ilaa takhasus baad fahmaysaane takhasus buu ku lahaa <laughs> xadiiu abiihi saa darteed bay ka aqbaleen xufaaddu oy yeeleen ilaa abubakr u yidhi yacquub ibnu shaybata saduusi uu yihi xadiiu abi cubayda can abiihi cinda ahli اxadiiثi waa صixaax marka iska ogaada hawsha ayadaa saasuu muslimna u marahayaad muslim waa min almuxadiiin aimadoodii wey can abi muusa alashcari xadii buu ku leeya muslim lixdan iyo shan xadii oy konton isku waafaqeen soo maahay qaala wuxuu ihi imaamkaas qaama fiina rasuul اllah rasuulka ilaahay baa joogsadoo istaaga dhexdayada shan weedhood buu la istaagay faqaala suban wuxuu yidhi fii qiyaamii wa khubatihi khudbadii iyo hestaagiis wuxuu yidhi ina allaha laa yanaam bal qabsada ilaahay ma seexdo ma hurdoodo ma gamaanyoodo ma lulmoodo maxaa yeele hurdadu waa cajzi waa cajzi iyo naqsi wey nuqsaan wey ilaahayna nuqsaan iyo ceeb walbo allow ahlujannuhu aakhara ma seexanayaan nab wuxuu hi maya ahljanna seexan ma lianna nawma aqulmowt hurdadu yay walaalan geeri bay ku ollog tahay oy ku jeel tahay way iska agdhow yihiin waa dhoweyd oon dheerayn yaa moogta gaaladu ayagoo waalan waalido mararba wax laga faa'iidaa nin dhakhtar oo ku takhasusay daaqada awooda aaaqa waxa la yidhaahdo aqoon ku qoysas badanoo ingiriisa intay lacag isku uriyeen bay dheen waxaan rabnaa inaan ba aada noo cadayso dadka iyagu markay dhintaan maxaa keenaya in naftu ka baxdo dadku iyagoo caafimaad qaba oo xoog badan oo wax walba aan siino oon bilo oy nool yihiin oy saa wax u nuugahayaan unbay qalaf leeyihiin hawsha inaad baadho jawaab naga siisaan rabnaa fadhiyuu qabto madhigyo waaweyn buu sameeyey awood buu soo bandhigay wuxuu yidhi baxtiga iga dhegaysta muxaadaraad buu ku daalay waagi dambe wuxuu yidhi waxaan qiyaasahayaa ruux nool iyo ruux dhintay baan fiirinayaa waxa udhexeeya farqiga udhexeeya awoodda iyo daaqada kan ka maqan dhintay ee kana uu leeyahay ee ku jirta wuxuuba isku miisaamay wuxuu yidhi kan ruuxan dhintay wuxuu waayayaa awood fara badan baa ka tegaysa oo dhumaysa kana ku jirta laakiin awooddu intay la eg ka dhintay ka maqan daaqada ka maqan kana ku jirta ma qiyaasi karo haddaan xataa qiyaasoon dhaweeyo boqolkiiba konton buu waayey ka dhinta aan dhah lagu noolaan lahaa waxaana sheegi karin buu noocay tahay awooddu xaggay ka maqan tahay ma maskaxday ka maqan tahay ma wadnahay ka maqan tahay ma baryaha iyo lugahay ka maqan tahay xaggay ka maqan tahay ma garanay arday ardadiisi ka mid ah muslima ah wuxuu yidhi waad ku daashay ha isbarbar ruux dhintay iyo ruux nool waxaa kaaga dhib inaad barbar dhigto wax ku ogaato ruux jiifa iyo ruux soo jeeda ardaygii muslimka ah markaasuu leeya wuxuu siyaad ku keentay warkaa anigu uma soo dhicin xaggeed keentay wuxuu yidhi waxaan ku keenay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala isbarbar dhigay axadka naftu ka baxday iyo midka jiifay hurda ayad quraan ah iyo laisku barbardhigay wax looga jeedaan aad umana fahmin maadaama marka awood iyo daaqa iyo hawlaha ku takhasustood sanka taagayso iska daa nin iyo mid noole eh, mid hurda oo jiifiy waxaad barbar dhigtaa mid dhintay aayaddu qur-aankeed u sheegay suuratu axzaab allahu yatawafa alanfusa suuratu zumar marra cafwan allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qada calayha almowt wayursil اlأkhraa ilaa ajalin musama qur-aan kitaabka loo soo qaada oo tarjuman aayaddii buu akhriyay gaalka ingiriiska ahaa aayaddii buu yaabay uu ku celceshaday ruux jiifiy wuxuu qiyaasay iyo ruux nool soo jeeda yuu isku miisaamay awoodda ka maqan daaqada ka maqan ka jiifee hurda iyo ka soo jeedo isbarbardhigay wuxuu yidhi ruuxa dhintay iyo ka jiifa aad bay iskugu dhow yihiin aad bay iskugu dhow yihiin ka noolna ka wuxuu haystaa labanlaab intuu haysto awoodda ka jiifa ka jiifana wuxuu haystaa boqolkiiba konton oo ka maqan mid ka dhintay marka baashu wuxuuhi waa saddex darajo mid naftu ka baxday waxaa kulaaxayo daris la ah mid hurdo jiifa waxaa hawshu u buuxdaa mid soo jeeda xadiidkii baa loogu daro waxaa li nabigu wuxuu inoo sheegay inay hurdadu tahay geeri walaasheed ahlu janna ma seexdaan annawmu waa maxay lianna annawma waa akhulmowt xadiid kale ilaahay ma seexdo lianna waxaa weeye hurdadu waa waxay walaalo tahay geerida ninkii ingiriiska w markuu isku urursaday aclana islaamahu wuxuu yidhi hawshaanba hadduu suubanuhu ka hadlay kun iyo afar boqoloo sano ka hor anigii indhaha saarahay adduunka haystayna aan xaqiijin la ahay wuxuu yidhi haadaa amru min asamaa hawshan waa arrin ilaahay buu yii hawlaan geli uu soo tegey wixiisiibuu soo urursaday masar buu yimid wadaadihii duubka weyn reasar buu yimid fa islaamahu nin dhakhtara oo adduunka haysta oo caalima oo muslimu noqday nabigu tiibuu inooga hadla in allaha laa yanaam waa naqsi maxaanku dhahdaye iyo liidnaan wey hurdadu haddaan ka maarmi karo oo awood aan leenahay saasaynu u socon lahay keenni seexan waa indhaha qallifi xanuun baaba ku dhici dhakhtar ha geeye noqonays ha la seexiyo irbada lagu seexiyo ee iga kamid tahay in allaha laa yanaam ilaahay ma seexdo walaa ymbaii lahu suuragalna ooma ah haboonima waa laga hadlay laa ymbaii qur-aanku hadduu isticmaalo ama sunnadu isticmaasho waa shayga mustaxiilka ah ama shibhumustaxiilka ah walaa ymbaii ilaahay ooma cunamto mana qabato oomana bannaano wey an yanaama inuu sado lannahu hurdadu waa naqsiya cajzi laa taakudhu sinatu walaa nawm taa waa masalo caqadiya oo meel taallo weeye ilaahay hina mulaq buu leeyahay kamaal mulaq uu leeyahay qudro mulaq uu leeyahay idan marka waxaa weeye waxaasoo kale looma soo dhoweeye masalada kelimada saddexaad la socohaada wa kilmatun biha kalaamun qad yu-an ma shaqayso huna hadalkaa dheer qiimaha badan yaa waxaa la yidhi bihamsi kalimaatin kelimo alkelima cinda alcarab waxaa weeye waa kalaamka mufiidki weyn weeye hada marka inuu bedelay ahayd oo cagsiye ibnu maali faqrada ama masraca dhammaadkiisa yakhfadu ilaahay wuxuu hoos u dhigaa ay اlcadla hoos buu u dhigaa wayarfacu korbuu u qaadaa waxaa weeye bata marna waa cadaaladdaa badata wey yakfidu alqisطa ay اlmiisaana aw اlcadla wale waxay dhaheen ma alqisطa waa qismaaninta irsaaqadda ninbuu ilaahay ku yarayn irsaaqadda ninbuu u badin yakfidu اlqisطa ay اrisqa ama yakfidu alqisطa ay اlcadla wanadacu mawaasiina alqisطa ayb wayarfacu kor buu u qaadaa marka waad arteen adduunyadu marna cadaalad baa ayaa ku yaroonaato oo gobolka waad iyo wadanka xoogow cadaalad baa ka jirta khilaafadaas cadaalad bay ahayd taas xoog jawr baa jiray waa maamul rabbigay miisaan socdo weeye ayib kelimada saddexaad yurfacu ilayh ileh waxaa loo koryeelaa camalu leyli camalkii habeenka qabla الnahaari bacdahu baa loo jeedaa camalkii habeenka ilaahay loo gudbinayaa maalinkii ka dambeeya habeenkuun la gaadhin qabla camal الnahaari اladii bacdah yurfacu camalu اleyli habeenka camalkiisa baa ilahay loo qaado malaa'igtaa qaada qabla camal الnahaari اladii bacdahu ay bacd اleyl habeenkaas maalin ka dambeeya camalkiisoon la qaadin yaa habeenka la hormarinaya ilahay agtiisa habeeniya maalin waa iskaga mid innagay habeeniya maalin inoo jirtaa malaa'igtuna kala wareega wey marka camaluleyl ma goormaa la qaadahaya awaailkiisaa la qaadi camalunahaarna goormaa la qaadaya isaguna awaakhirkiisaa la qaadi saasay hawshu isu daba wareegtaa wa yurfacu ilayhi camalunahaar camalunahaar baa la kor yeelaa qabla camali leyli aladii bacdah camalkii habeenkii ka dambeeye oon weli la qaadin baa kii maalinka yaa la gudbinayaa idan xadiidkana wuxuu qaybtan dambe ay dil u tahay waa daliilu min adilati culuw illahi calaa khalqih waa la dejinhayaa maaldho hoos lala aado kor maxaa lagala doonay subanuu ma halkaa lala aadiyo maxaa cirka lagala aaday lagala doonay allah uunkiisa ka sarreeya wey makhluuqaadku dhan ka baxsan jihat alculuwi bu ilahay naga jira subxaanahu wa tacaala marka sidaas weeye wanaagguna taasuu keenahayaa waa innaga hadda ka soo hadallay in waaba masala caqliya wey ilahay uunkiisa ka sarreeyo ibn qayimna uu wasaye mucaila can masaa'il arbacin turdi qawaacidahu mxuu ahaa min alarkaani kanunidiis ka akhriya su-aasha koobaad waa maxay waxaad tidhaahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jiray isagoon makhluuqaad jirin laa carsh walaa arda midna uusan min alcarshi ila alfarshi isagoon makhluuqaadkaa jirinna loo sheegaybaa alla jiray taa musallam weeye kaana allah walam yakun macahu ay kaan اllah وlam yakun qablahu ay xadika imran bn xusein fi صaxi bari waad garanaysaa idan ilaahay hadduu jiray makhluuqaadkan markuu abuuray waxaa tira iga badaa araxmaan caaishta waa agga ii joogto uma ii kaadi si iila hadal caqligan sakaraadka lagu siiyey balka hadal ilaahay uunka markuu abuuray uunkan iyo makhluuqaadkan laba mid un weeye ilaahay inuu asaga isku dhex abuuray iyo inuu meel asaga ka baxsan ku abuuray labada kale bismillah maxaa u daliila waa alxasr wtaqsiim alsabr wtaqsiim alqism alxaasira la in waa in weeye labadan waxaan ma suuragalba ilaahay makhluuqaadku isagu ma abuuray nacam ma axad kala abuuray maya isagu ma jiray asagoona carshina jirin dhulna jirin uunna uusan jirin makhluuqaad haa intaa ma ogasha markuu abuuray xageebu ku abuuray ii sheeg allahu aclam bimuraadihi ma soconaysa ma soconaysa war sheeg uunkan ilaahay markuu abuuray ma asagaa isku dhex abuuray mise mise meel ka baxsan buu ku abuuray ilaahay oo asagoo og yahay wuxuu ku qasbay inuu dhaho meel ka baxsan buu isku abuuray hadduu dhaho ilaahay asagaa isku dhex abuuray waa alxuluulu wاlاtiحaad ilaahay uunkiisibaa isku mida ilaahay baynu ku dhex jiraa oo isku kala dhex abuuray gaalnimo geesa waaweyn wey waa gaalnimo bidaarle hiire leh inuu markaa gaal yahayna biyaba ha u ka bana takfiiri ku jihaad haddaad gol xob gelin kartana geli ninka yidhaahdo makhluuqaadkiibaa ilaahay isku dhex abuuro waynu allaynu ku dhex nasaaro isagaa ka galsan kuwanaynu dhex joogna kristanka asagaa ka gaalsan maxaa kristanku maxay qabeen keliya hal axad oo nabi ciise ah yaa ilaahay la midoobo oo ilaahay ku dhex jiray aaminsanaayeen kanna muxuu yidhi doofaarka iyo doofayga iyo ciise nabi maxamed iyo macal aniga iyo abootadiiba allaynu ku dhex jiraa labada ninkeebaa gaalsan hal ruux ruuxu sheegay nabi ciise oo rasuul ah iyo makhluuqaad macaltaraan ba alla ku dhex ninka yidhi inaad wax fahantaan baan rabaa kana gaalsan hbiyo ha u kabanin muxuu ku qasbay marka inuu yidhaahdo ilaahay meel ka baxsan ilaahay waa subxaan qaadir waa hani waa casiiz bashar iyo makhluuqaad shuqul kumay lehee meel ka baxsan buu ku abuuray buu ku dhihi soo maaha suu gaalnimada oga badbaado marka waa le meesha ka baxsan ilahay ma ka saraysaa makhluuqaadgu ilahay ma kor iska mariyey ma hoos buu iska mariyey ma bidix bu iska dhigay ma midig bu iska dhigay io bismille ma horay buu iska dhigay ma xagga dambeu rabbi geeyey caqligana ku dahala diintii caqli faasidaad ku durtay kii faasidka ah baynu ka xaajoonaynaa makhluuqaadka ilahay horay buu iska xagga dambuu iska dhigay dhex bidix iyo midig buu dhigay kor iyo hoos meeluu geey hadduu dha horu geeyey daliilkeeda baan leeha ila adu maadan joogine idabdaraad wadaya yaa kuu sheegay inuu hore iska dhigay aan een wey afka ku dhufo bidix buu iska dhigay midig buu iska dhigay horaay kor buu geeyey dhabar buu geeyey waxaaso dhan noqotay sheeke berle iyo war shaydaan buu noqday ila daliil ooma haye adu maxaad leedahay ilaahay makhluuqaadkiisa hoos buu ku abuuray dhul iyo xaggaasuu geeyey asaguna uunkiisa waa ka sarreeya alraxmaanu cala arshtawa idan aayadihii markaa sii daa axaadiitii daldal ilayhi yascadu اlkalimu اطayibu wاlcamalu الsaalixu yarfacu qur-aanka saa u daldal ma qur-aanka lagaa xigaa axaadiista qurquri marka tanaa saxandhe tan iska daa caqlina tanaa ku fiican boqor iyo raciyadiisu waa kala sareeyaa ilaahay uunkiisu waa kala baxsan yihiin iskuma labno waa ka sarreeyaa waa ka baxsan yahay war ilaahay ha quursan war alla ka cabso waa masala caqliya fitriya laakiin ninkuu ilaahay duufsado ma kari ninkuu ilaahay uu dhumiyo cafwan ninkuu ilaahay dhumiyo shaydaanna duufsadaan u jeedaa adigu ma karaysid ma kari kartid wman yurid illahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shaya masalada afraad xijaabuhu ilaahay teedkiisu annuuru nuur wey xijaabuhu xijaabu rabbi ee uunka ka teedaya ee makhluuqaadkii asaga u dhaxeeya waa annuur kitaabu daarimi bayna ku maray sabciina xijaaban min nuur baa ilahay udhaxeeya uunkiisiiy toddobaatan kun oo xijaab oo maanic oo teeda inuu ilaahay faydamayo ilaahay lama arki karo wa fii riwaayati abibakr abibakr nabi shaybata laa fii riwaayati abi kurayb waxaa ku jira xijaabuhu naaru dab dab baa ka sokeeya kashafahu xijaabka ilaahay hadduu faydo la axraqad waxay lahayd subaxaatu wajhi wejiga ilaahay nuurkiisu wuxuu gubi lahaa subaxaad waa jamcu subaynu soo nidhi annuuru wاlbaha wاljalaalu cafwan maa shay bay gubi intaha u gaadho basaruhu aragiisu ilayh xaggiisa oo min khalqi uunkiisa ah. wa fii riwaayati abi bakr waxaa ku jira can اlacmash walam yaqul xadaana muhim jiddan wey wuxuu le nisaa kuleeya acmash tadliis yar lagu sheegaa ood og marka haddaad idhihi lahayd labada sheekhba oo abu kurayb iyo abubakr bn abi shaybataba ma xadaanaa bay yidhaahdeen xadaanaa miyay yidhaahdeen ayb maya wuxuu ku leeyahay nina xadaanaabu nina cam buu yidhi ayb hadday sidaa tahay de acmash kilaahumaa kilaahumaa waxay yidhaahdeen an can camri murate tadliiskiisii acmash waa qaliilu tadliis can shuyuukhi اlkibaar shuyuukhda waaweyn ee camre ka mid yahay ee ka mid yahay ibraahim الnakhaci ee abi waa'il ka mid yahay can caniis waxaa lagu xambaaraa cala اlitisaal ariiqaة اlmuxadisiinna waxaaba weeye waaweyn ninka mudaliska xadiidkiisa cancana laguma cileeyo xataa tadhara fiihi nakaara marka sanadku iyo xadiidku nakaara ka muuqato oo meel kale oo nakaarada lagu dhejiyey ciladaa la waayo yaa mudaliska lala aadaa laakiin xadiidku bad qabo iska qumanba lan waa mudls waqad cancana fasanadu kada waa hawsha bayquuniyada iyo mutaahiriin waxba kama jiraan masalo ariiqa xisaabiya ma aha haddii baashu la kala jiro lasku darhayo la kala goy lasku dhufarayo nin walba muxadid balaya ka dhacday buu noqon lahaa masalo waa masala dhowq iyo baxri khaasa u khuduucaysa wey ha ku fashilmina iska ilaaliya <clears throat> wuxuu yihi imaamku xadaana isxaaq ibn ibrahim wa hada min diqati wuxuu kala saarayaa fulanu can fulanu xadaana lannu hadduu wada odhan lahaa oo ku dayn lahaa abu kurayb ibn abi shaybiba xadaana uu dhihi lahaa waa ammaana daro oo niman xadaana dhihin baad xadaana yaad u meerisay hadduu can ku wada daayana waa xooguu baksi baa ku jira fii riwaayati ibn abi shayba Eh, eh, marka waay noqotay in la tafsiiliyo oo mucancinka iyo ninka aladi saraxa btadiid la kala aado xadana sam ibrahim alxandari abarna jarir bn cabdxamid اdabi can ilacma sulayman bhada snaadi buu noo tabiyey qaala wuxuu yidhi qaama fiina rasuul lahi barbaci kalimaat tii hore an bay ahayd hadda an anta waynu soo sheegn sooma in allaha laa yanaam walaa ynbagii lah an yanaam waaxida dheh yakfid alqista wayarfacu waa midi labaad yurfacu ilayhi camal leyli qabla camal nahaar wa camal nahaari qabla camal leyl waa tii afraad xijaabahu nuurna waa tii shanaad ayib shanta qadiyo wey xadiidka marka wuxuu ku gaabsaday riwaayadan dambe jariir waxay ku gaabsatay afar um uma dakara wuxuu sheegay bimili xadiii abi mucaawiya mucaawiya can ilacmash buu ahaa jariirna waa can ilacmash walam yadkur muusan sheegin jariir min khalqihi mantaha ilayhi basaruhu buu ku daayey lanna way fiicanta intaa lagu da mantaha ilayhi basaruhu waa la ska garanaya min khalqihi intuu ruux u qadan lahaa tabciidiyo halkaa in lagu xidhay yaa ku fiican tahayb wa qaala wuxuuna yidhi xijaabuhu nuur xijaabuhu annuur wuxuu mutaabicaynhayaa weeye mutaabaca qaasira abu kurayb mutaabc aasir way la soco hadda wuxuu mutaabaca aasira mutaabicieyey abu kurayb oo abu bakr waa kii soo yidhi ibn abi shayba xijaabuhu naar macnahaasuu ka rabaa inuu kuu sheego imaamku xadaana xamd musn abu musa basri bashar maxamed bashar bundar qaala xadaana maxamed bn jacfar qundar qaala xadaanii shucbatu can camr murata can abi cubaydata can abi musa alashcari shucbaad ayuu mutaabacaynaya acmash abu mucaawiya yaa mutaabicieyey jariir can أبي muusa radi الله tacala canhu qaal qaama fiina rasul la sal slm biarbaci kalimaatin ta koobaad ina allaha laa yanaamu walaa yanbaqii lahu an yanaam yarfacu alqista wayakhfidu yarfacu ilahay wuxuu kor u qaadaa alqista ay alcadla ama irsaaqaduu kordhiyaa marmar baa baashu kaa hor dhaqaaqi oo biilka rabbi kuu furi oo nabad iyo caafimaad iyo xoolo laskuu kaadari iyo dhag wanaagsan marna xooguu hoos baa laguu waaad dhihi bilahan hoos baan u socdaa waa laweedaabaad leedahay min allahi bay ka socotaa asbaab baysa leedahay dunuubtaada kow ah dunuubtaada iyo xadgudubkaada kow ka ah irsaaqada waxa xidha ee culayska keena waa macaasida iyo xadgudubka waa inaga soo maray zamanka nabiyullaahi ciisa wax walba wax walba inuu bayaxaw iyo berisabaad noqon doono maxaa yeeley wahuwa alcadlu sababkuna waa cadaalada iyo kala dambaynta iyo islaamnimada iyo wanaagga waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maan qadaqa walow anahum aqaamuu tawraata walinjiil ka akhriya haddii la hagaago waxaa weeye oo lagu tooso warkuu hagaagayaa haddii la galabgableeyo adna galabgalab baa ku taqaana in allaha laa yanaamu walaa ynbaqii lahu an yanaam yarfacu lqista cadaaladda iyo irsaaqadu ilahay kor u dhigaa wayakfidu hoosna waa u dhigaa wayurfacu ilayhi camalu nahaari billeyl wa camalu leyli bاnahaar yani waa maxay yurfacu ilayhi camalu nahaar baa loo bandhigaa billeyl ay qabla اlleyl wa camalu leyli bالnahaar ay qabla الnahaar tii horaad ku soo marteen haddii ayib kala guurkana waa taqaanaan casarka dabadiina goorma camalkee la qaadahaya camal nahaar salaada fajr kadibna camal leil saasa loo kala wareegaya fajarku maadaama habeen buu ka tirsan yahay xagga kala wareega malaaigtii howlaheeda maxaa yeelay waa habeenka dhammaadkiisi shaygu shayguu ku dhow yahayna waa loo tiiriyaa wa kiisuu banuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maqhribku waa witirkii witirkii salaadii maalinka weeye maqhribna inag muxuu inoo yahay habeen buu inoo yahay laakiin maqhrib waa issaran yihiin maalin baa is saaran marka waa la raaciyey dhaqankaasaa meesha ku jira intaa inoogu jooga maanta wallahu subxaana wa tacala aclam